بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم musanifka darsigeenna wuxuu uga hadlayaa ahlu sunnaha muctaqadkooda iyo caqiidadooda waxa uu yahay fii shani asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam saxaabada nebiga ridwaan ullaahi calayhim waxa ay ka aaminsanaayeen ama ay ka caqiidaysnaayeen ahlu sunnaha ayuu musanifku meeshaa noogu sheegay wuxuu musanifku leeyahay raximah ullah wa min caqaa'idi ahli sunnati waljamaaca maxabatu asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam wa muwaalaatuhum wataradii canhum walistikfaaru lahum wahanaaru calayhim waxaa ka mid ah oo min caqaa'idi ahli sunna waljamaaca dadka ahlu xadiidka ah ahlu aharka ah ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdo adaa'ifa almansuura la yidhaahdo magacaas amfiladaas asalafiyuun magacyahaas leh caqaa'idkoodu waxaa ka mid ah waxay ictiqaadsanaayeen maxabata asxaabi rasuuli illahi sala allahu calayh ali wasalam nabiy llaahi maxamed asxaabtiisa jacaylkooda ay jeclaadaan saxaabada nebiga inaad jeclaato waa min caqaa'idi ahli sunna iyo wa muwaalaatuhum asxaabta nebiga ridwaan ullaahi calayhim in awliyo laga dhigto oo la jeclaado muwaalaad ayaga kuwa la xidhiiriyo oo awliyadaadu ay noqdaan arrintaas baa muctaqadkooda ka mid ah muwaalaad yacni inaad xidhiiriso dadkaad jeceshahay ku kalsoonto sirta u sheegato in ayagu yihiin wataraddi canhum iyo in laga raadi ilaahay raadi loo weydiiyo yacni loo dalbo rida allahi caza wajal oo la yidhaahdo radi allahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdo in la yidhaahdo saxaabada ridwaan ullaahi calayhim walistikfaaru lahum iyo in dembi dhaaf loo weydiiyo asxaabta nebiga istikfaar loo waraysto allah loo weydiino dunuubtooda ilaahay u dhaafo iyo wahanaa calayhim ammaan oo saxaabada inaad ammaanto yacni inaadan caayin ood ammaanto baa marka muctaqadka ay asxaabu alxadiid ahlu xadiidka ay leeyihiin ama ahlu sunna waljamaaca ay leeyihiin oo saxaabada nebiga sha'nigooda ku saabsan waa intaa wey waa inaan jeclaano waa inaan awliye ka dhiganno waa inaan ridaha ilaahay u talabno inaan istikfaar u weydiinno inaan ammaanno arrimahaas oo dhammaanana ka raba shiikhu marka intaa markuu keenayo iskama oranin ee nusuusay leedahay waxaasoo idinba haddii lay leedahay yani wuxuu iska yiri maahee waa wax adiladaho daliil leh weyaan marka adiladiiba wax nooga keeni qaala allahu tacaala allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi fii suurati tawba wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum bixsaani radia allahu canhum waraduu canhum وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وحير والسابقون كوي هريي يعني صوفر مري الأولون إيه هريي يعني السابقون إلى الإسلام diinka islaamka kuwa u soo hormaray alawaluuna ee horreeyey cid kaga qaadashada islaamka iyo diinka ay qaataan aynan jirin kuwaasoo min almuhaajiriina muhaajiriintii maka ka hijrootay oo madiina ku hijrootay ah wal ansaari ansaartii muhaajiriinta u gargaartay ah kuwaas iyo waladiina dadkii ittabacuuhum asxaabta muhaajiriinta ansaarta ka kooban raacay maxay ku raaceen biixsaan wanaag bay ku raacay islaamkii loo gargaaro caqiidadii saxiixa ahayd diinkii yacni maaragtay muctaqidkii saxiixa cibaadadii taacadii wixii islaamnimadii o dhan bay ku raaceen wey saddexdaas nooc oo ansaartii muhaajiriinta oo laba aho saxaabadii nebiga ah iyo ciddii raacday kuna raacday wanaag ila qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca qiyaam ay ka dhacda dadka wanaagu ku raaco dadkaasi radia allahu canhum allah baa ka raadi noqday subxaanau wa tacaala daacadooda ay ateeceen raacitaankii rasuulka raaceen gargaarkay u gargaareen wanaagii ixsaanka iyo kuwaana ku raaceen ayuu ka raadi noqday waraduu canhu ayaguna way raadi noqdeenoo canhu can illaah allay ka raadi noqdeen maxay uga raadi noqdeen sawaabta uu ilaahay siiyey dambidaafka iyo jannada iyo khayrka rabbi uu siiyey ayay ayaguna raadi ku noqdeen wy waacadda wuu diyaariyey allah lahum dadkaas uu ka raadi noqdayo saxaabadii iyo dadkii raacay oo wanaagga ku raacay ah wuxuu u diyaariyey jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto taxtahaa ay taxta ashjaariha wa qusuuriha daaraheeda iyo yani geedaheeda hoostooda dhulka uu socdo alanhaaru webiyaal ay socdaan jannadaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala yuu u diyaariyey maalinta qiyaamaha khaalidiina ayagoo ah kuwa waarayo fiiha jannadaasi ku waarayo abadan weligu oo aanan yacni aysan laga saaraynin iyadoo iyan ka dhammaanaynin oo ka dhimanaynin waalimood ay ku jirayaan ayuu rabbi u diyaariyey weeyaan daalika arrintaa waa maxay rugaha ilaahay subxaana wa tacaala oo ka raadi noqdo jannadaas oo ku siiyo ood ku waarto alfawsu liibaan weyn alcadiimu ee weyn oo liibaan ka weyn aysan jirin waa taa weeyaan aayaddaas marka fii suurati towba ku jirto yacni waxaan aragnay sida sheikuba noo sheegi doono allah ridihiisa waxa weeye muhaajiriintii iyo ansaartii oo saxaabadii nebiga ah ayadoon wax ixsaana lagu xiray jirin ayuu ilaahay ka raadi noqday laakiin dadkii taabiciinta ahaayee iyagu raacay waxaa lagu xiray inay saxaabada ku raacaan ixsaan iyo wanaagga ku raacaan haddayse asxaabtii nebiga raacin oo ayan wanaagga ku raacay wanaaggii saxaabadu ay nabiga ka soo guuriyeen calayhi salaatu wasalaam haddaynan ku raacin ridaha ilaahay ma helayaan dadka taabiciinta marka shardigaasaa ku xihan saxaabada shardigaa looma xirin laakiin dadkii raacay baa loo xihan wey shiikhu marku wuxuu leeyahay faradia allahu tacaala can asaabiqiina min gayri ishtiraati ixsaanin walam yarda can ataabiciina ila an yattabicuuhu bixsaanin wuxuu leeyahay faradia allahu tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuu raadi noqday can isaabiqiina dadkii islaamnimada ku soo hormaray oo saxaabadii oo muhaajiriin iyo ansaar ka kooban ah ayuu rabbi ka raadi noqday wuxuuna uga raadi noqday min gayri ishtiraati ixsaanin ayadoona wanaag loo shardiyey maxaa yeelay wanaag baynu ku jireenba ayaga ixsaanka laguma xirin oo lama dhihin biixsaanin lama lama raaciyo aayadaba aysan raacinin iyadoo shardi looga dhigin ayuu rabbi ka raadi noqday subxaana wa tacaala laakiin walam yarda mausan raadi noqonin allah can itaabiciina dadkii raacay saxaabada ridwaan ullaahi calayh ilaa qiyaami saaca weya kama raadi noqonin ilaa an yattabicuuhum saxaabada inay ku raacaan mooyeen biixsaanin wanaag ay ku raacaan mooye si kale ilahay raad uga noqon asxaabtii nebiga manhajkoodii iyo wanaagii khayrkii ay wadeen haddaanad ku raacin ridaha ilaahay ma helaysa ilaahay baa iga raadi noqonayo saxaabadiina waan khilaafaya lagaa yeeli maayo ridaha ilaahay ku heli maysa mooye waa inaad saxaabada wanaag ku raacda wixii saxaabada ka sugnaaday inaad qaadatid baa rabaa oo ay ku ijmaaceen oo diin diinka u ahaa inaad qaadatid baa lagaa raba oodan khilaafin ayaa la doonaya aayaddaas wuxuu noogu sheegay fadliga saxaabada ridwaanullaahi calayhim ay leeyihiin inuu ilaahay ka raadi noqday iyadoo wax shardiga lagu xiray aynan jirin wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara fii suurati alfatxi laqad radia allaahu alla wuu ka raadi noqday can ilmu'miniina mu'miniintii buu ka raadi noqday id waqti ka raadi noqday yubaayicuunaka adiga ay kula beectamayeen nabiyulaahi muxamadow yacni cahdi iyo beeca ay kula gelayeen taxta shajarati geeddii hoosteedina ay kugula ballamayeen suuratu lfatxi waad ogtihiin waxay ahayd suurat fatxi baa lagu tilmaamay magacaas fatxiga oo furasho ah yaa lagu tilmaamay waxayna ahayd markii nebiyulaahi moxamed iyo saxaabadiisii ay madiine ka soo baxeen oo nebiga markuu ru'yadii arkay isaga oo maaragtay kacbadii tawaafayo oo ku riyooday ru'yada ambiyadana waa waxyi weeyaan amarkaa marka uu ku soo baxay meel xudaybiya la yidhaahda markay joogaan saxaabadii ayaa quraysh u diiday maka inaysa marna gelin qiso dheer bay ahayd suuratulfatxiyana looga hadlaa kutubta siyarkana way ka warramaan markay u diideen mufaawadaad badan nebiga dad buu diray oo inay cumro u socdaan beyt ilaahay siyaaradiisa u socdaan dan kale inaysan lahayn oo u sheegay quraysh ayuu rag badan diray mid walba waa soo cayniyeen ilaa cumaan ibni cafaan radi allahu canhu markii dambe nebiga uu diro markii cumaan loo diray oo u tegey ayaa waxaa eh, yacni la soo gaarsiiyey nebiga quraysh inay cumaan dishay markaasay nebiga saxaabadiisa beeca iyo cahdi galeen ballan ayay galeen markaasna cadadkoodu kun iyo afar boqol ayay saxaabada iyo nebiga asxaabtiisu ay ahaayeen oo muhaajiriin iyo ashaar ka kooban ayay ahaayeen ballantaas geed hoostii uu nebigu kula galay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuuna kula galay cala almowti wacala calaa yafiru quraysh bay dagaalamaysaa inay dagaalamaan oo ay dhintaan aynan baqan haddii xataa cadowga ka adkaada inaynan baqanin aysan cararin ayuu heshiis ballantaa nabigu kula galay marka dadkii ballantaa la galay ee cadadkooda kun iyo afar boqoloo qof oo ahaa inuu rabbi ka raadi noqday buu rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala geedka hoostiisa kula ballan laqad radia allahu cani lmu'miniin mu'miniintii ka raadi noqday id waqtiguu ka raadi noqday yubaayicuunaka taxta shajar muminiintaa loo jeeda waa kuwa waa dadkii nabiga beecada iyo cahdiga ballanta la galay geedkaas geeddaas kula ballamay hoosteeda kula ballamay waana saxaabadii nebiga oo muhaajiriin iyo asaar ka kooban weya sheekh marku wuxuu yidhi waman radia allahu canhu qofkuu rabbi ka raadi noqdaahi lam yaskat calayhi abada lam yaskat ma caroodo allah calayhi axadkaas uma caroodo abada weligii marba hadduu rabbi ridihiisa aad hesho oo rabbi kaa raadi noqdaa ilahay kuu caro waxaad garanaysaa allah inuu makhluuqaadkiisa u khilaafsan yahay makhluuqa waxaad dhici karto maanta qofaa raalli ka tahay berri waxaad arki doontaa qofkii laftiisa u carooto marka ilaahay rabbigiis waa khilaafsan yahay axadkuu marka rabbi ka raadi noqdaa marna ma caroodo waa taa weeyaan wa fi lxadiidi saxiixi xadiidkii saxiixa ahaa dhexdiisa waxaa ku xadiidkaas yani waxa weeyaan imaam axmed iyo musnadii buu ku wariyaa abu daawud iyo tirmidina sunankoodii kusoo saaraan xadiidi jaabir imaamu muslim fii saxiixii buu kusoo saaraa yani min xadiidi uma mubashir gabadha uma mubashir la yidhaahdo xadiidkeedii uuna kaga soo saaraa xadiidka markuu xadiid saxiixa ah weeyaan waxaa xadiidka dhexdiisa ku sugnaa annahu sala allahu calayhi waali wasalam qaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa yadkhulu nnaara axadun baayaca taxta shajara laa yadkhulu nnaar naar geli maayo axadun qofna qofna qof ma galo qofkaasoo baayaca la beectamay oo cahdi la galay nebiga calayhi salaatu wasalaam taxta shajarati geeddi hoosteedii dadkii ballanka kula galay ee kun iyo afartan boqol cadadkooda uu ahaa dadkaas mid ka midihi naar ma gelaayo waa wax weyn w ridaha ilaahay tusinayo w allah ba ka raadi noqday subxaana wa tacaala markaasuu musanif wuxuu noo bilaabayaa fadliga muhaajiriinta ay leeyihiin khaas ahaan uma fadliga wuxuu ku xijinayaa ay ansaartu leedahay oo alla yani ilaahay uu siiyey uma dadka wanaagga ku raacay iyaguna waxa ay yihiin ayuu rabbi nooga warramayaa wy saddex aayadood buu iskaba dhigaya shiika oo fii suurati alxashri ku wada jiro waan arki doona biidn illahi tacaala wadakara allahu almuhaajiriina wadakara allahu alla wuxuu sheegay oo ka warramay almuhaajiriina dadkii muhaajiriinta ahaa ee asxaabta nebiga ka mid ahaayo diinka ilaahay inay u gargaaraan waddamadooda uga soo hijrooday wa wasafahum wuxuuna ku tilmaamay oo ku sifeeyo ku sheegay biannahum saadiquuna biannahum ayagu assaadiquuna kuwa iimaankooda ka runta sheega inay yihiin dad runbadanayaala runlowyaala inay yihiin iimaankii qalbigooda ku jiray inay ka run sheegeen ayuu rabbi ku tilmaamay qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadla min allahi wa ridwaana wayansubuna allaha warasuulah ulaa'ika hum asaadiquun lilfuqaraai marka lilfuqaraai jaarumajruurkaasi wax meesha muqadara unbaa lagu tacalujiyaa oo go-an mufasiriinta qaar waxay icjabuu lilfuqaraai la yaaba bay leeyihiin ama maya waxaa la yidhaahdaa maadaamaba faygii laga soo hadlayay xoolaha mushrikiinta laga helo ayadoon dagaal lagu qaadin allahi iyo rasuulkiisa inay leeyihiin markii fayga laga hadlay ayaa dadka iskale fayga ku yeelanaya yuu rabbi tilmaamo wuxuu yidhi feygaasi alfeygu waxa weye lilfuqaraai fuqaradii buu sugnaaday dadkii fakirada ahaa aan xoolaha lahayn almuhaajiriina weliba muhaajiriinta ahaa dadkan laleeyahay waa fuqaro markay dalkoodii joogeen fuqaro maahayn ahayn tujaar waaweyn aqniya ah xoolo badan leh ayay ahaayeen laakiin xoolahoodii guryahoodii ahalkoodii diinta ilaahay u gargaarkeeda uga tageen saas uga tageen marka sidaasay fuqaro ku noqdeen marka waddan kale aysan yani maaragtay aynan ay waxba ku lahayn ay tageen oo qoraba yihiin bay fuqaro noqdeen weyaan marka muhaajiriintii baa loo jeedaa lilfuqaraa'i buu u faydii dadkii aan xoolaha lah ee fuqarada ahaa almuhaajiriina soo hijroodayo waddamadoodii kasoo kasoo maarata kasoo tegey alladiina muhaajiriintii ukhrijuu la soo saaray min diyaarihim guryahooda laga soo saaray wa amwaalihim xoolahooda laga soo saaray waad u jeeddaa inay guryana lahaayeen xoolana lahaayeen laakiin mushrikiintii baa cadaabta quraysh markaasay ka qaxeen oo kaga tageen ilaahay darti uga tageen maxay maxay maaragtay ay u soo hijroodeen yabtaquuna ayagoo dalbayo doonayo fadlan fadli iyo dheeraad iyo ajri min allaahi alla ay ka dalbayaan wa ridwaanan raadi ahaansho oo alla oo ka raadi noqdana ay alla ka dalbayaan wayansuruuna ayagoo kugu gargaaraya ah allaha allah iyo rasuulahu rasuulkiisa u gargaaraya yacni allah iyo rasuulkiisa diintiisii loo gargaarayo cay u soo baxeen diinka allana loo gargaaro rasuulka ilaahayna loo gargaaro yay diyaartoodii iyo waddankoodii iyo xoolahoodii ay uga soo tageen wey kaasuu rabbi yiri ulaaika dadkaas sifaadkaas war wanaagsan leh oo fadliga ilaahay doonayo ilaahay dartii looga soo saaray guryahoodii ridaha ilaahay raadinayo diinka ilaahay iyo rasuulka alla u gargaarayaani hum ayaga asaadiquuna kuwa runta sheegayo iimaankooda ka run sheegay waa ayaga weyaan iimaankooda ka run sheegay waa darajo weyn waa fadli weyn ilaahay ku tilmaamay inay saadiqiin yihiin waa shahaado ilaahay uu siiyey wey saxaabada shahaaday haystaan shahaado la siiyey weeyaan muhaajiriintii shahaadadaasoo rabbi siiyey ansaartii buu ku xijiyey marka uma uma dakara allah wuxuu ka warramay oo sheegay alansaara kuwii u gargaaray nabiyulaahi moxamed iyo asxaabtii muhaajiriintii u gargaaray ayuu rabbi ka warramay wa wasafahum biannahum almuflixuun sida aayadda aakhirkeeda aan ku arki doonno wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin dad muflixuuna oo liibaanay guulaystay inay yihiin adduun iyo aakharada faqaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين كوي وفيق أصبناضي وأيقا فيق وحكله تبوأوا الدقي الدار الدار تي الدقي الدار وحلو جيدا المدينة مقالة المدينة تدكي الدقي الدقناء أو أوس إخزرج نبيه جري nabigeennana al ansaar uu baxshay dadkaasi ayaa fayga iska leh buu alla leeyahay iyo wal iimaana iimaankiina degay yacni iimaankiibaa waxaa laga dhigay sida daarta daarta iyo guriga loo dhex dego oo kale iimaankii inay dhex degan yihiin baa laga dhigay mu'miniin dhab ah weeyaan goormay degeen yacni daartaasi iyo maaragtay iimaankaba min qablihim ay min qabli muhaajarati muhaajiriina baa la yidhahda yacni ayaga muhaajiriinta iimaanka kagama horreeyey muhaajiriinta horreysay oo soo hormeeyey nabiyullaahi maxamed xagga iimaanka ku horreeyey laakiin min qablihim waxaa loo jeedaa intaynan muhaajiriintu maka ka imaanin ka horba iimaankiina degeenay mu'miniin ahaayeen weeyaan leanna waa ogtii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ansaarta inay nebiga ugu tageen maka intuu joogay oo baycat alcaqaba aluulaa ay la galeen ballantii koobaad baycat alcaqaba athaaniya mar labaad ay haddana heshiis muqababada uu nabigu soo diray saxaabada ugu soo daray ayagoo mu'miniina markaa ka bacdi iimaankii iyo dacwadii khayrka ay faafiyeen markay madiina noqotay magaalo muslimiintu ku badan yihiin ayaa markaa nabigeenu kusoo hijrooday salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka intaynan imaanin baa loo jeeda min qablihim muhaajiriinta intaynan madiine imaanin ka hor mu'miniin ahaa iimaankii degay maayo yuxibuuna waxay jecel yihiin dadka ansaarta ahe reer madiina man dad bay jecel yihiin haajara ilayhim ayagu usoo hijroodo u yimid dadkaas maka iyo meel walba maka imaanayaah way jecel yihiin walaa yajiduuna mana helayaan fii suduurihim laabahooda oo quluubtooda kama helaan xaajatan ay diiqan wa xasadan yacni ciriiri kama hela xasadnimo oo ay dadka u qabaan qalbigooda kama helaan weya qulubtooda kuma jirto weya maxaynan yani xasad iyo iyo iyo ugu jirin dayq iyo ciriiri ugu jirin mimaa kii uutuu muhaajiriinta la siiyey wixii muhaajiriinta la siiyey marna kama xumaadaan yacni kama xastaan lanna suurat alxashar sidaa og sababta ay ku soo degtay suuraddaasi waxay ahayd waa qaswatu bani nadiira la yidhaahda reer bani nadiir nadiirnimo la yidhaahdo oo yuhuudda ka tirsanaaye madiine deganaan jiray oo ballan nebiga uu la galay oo ballantii ka baxay markaana nebigu madiine ka raray oo markaa la yidhi nin walbaba wuxuu qaadan karaa xoolihiisa wuxuu ka qaadan karaa ratigiisa cowrtiisa intay u qaadabasuu qaadan karaa wax kale ha ka tago xoolihii iyo beerihii ay ka tageen ayaa muhaajiriinta ansaartay dulsaar ku ahaayeen nabigeena markaasu khiyaar siiyey oo yii ansaarta inta la hadlay buu yidhi laba mid idinka khiyaar ku leh sidaa shalay xoolihiin ula wadaagayseen walaalihiin aad u siiseen ila waad ogtihiin ninkii laba xaas lahaa wuxuu dhihi jiray hal badar aan kuu furo waxaasaskayga xaas dhiga maadaama reerahan ay ka soo tagtay gurigan ila wadaag beertan ila wadaag xoolahan ila wadaag bay dhihi jireen marka xoolihiinii sidii ha idiinla wadaageen kan aan idiin qaydiyo oo aan xoolahan maaragtay yahuudda laga helay aan qaybt idin qaydiyo haddaad rabtaanna xoolihiina ha idiin daayaan muhaajiriintii ayaga aan siino markaa idinkana kuwiinna ha idiin gooni noqdeen kuwaana xoolahoodii xoolahan ha qaateen ha ka xoolo dhigteen markii hadalkaa loo jeediyey saxaabadii waxay yidhaahdeen kuwaana ayaga sii ansaartii baa odhanayso kuwaanna sii say wax noola wadaagaya shalayna hanoola wadaageen taanagina hanoola wadaageen taasna ayay ku gooniyeen halkaasay gaareen yani sidaas bay ahaayeen qalbigooda marka wax xumaana ciriiriya marna kama aynan dareemaynin wixii muhaajiriinta la siiyey ansaarta kama aynan ciriiri iyo xasan midna kama aynan arkin bal iska dhaafee allah wuxuu leeya wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaas wayu'iruuna way dooraan calaa anfusihim naftooday ka dooraan oo walaalahood bay u dooraan weyaan walaalahood bay u dooraan walow kaana bihim ayaga haba ku sugnaato khasaasatun baahi iyo gaajo haba ku sugnaata eh walaalahood bay ayagoo baahan waxay door bideen ay jecel yihiin walaalahood inay wax helaan ayagoona ay gaajoodaan ayagoo baahan inay maaragtay walaalahood xoolo yeeshaan bay jeclaadeen weyaan waa ammaan ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey rabbi u ammaanaya waman yuuqa qofkii laga ilaaliyo axadkii laga dhowro shuxa nafsihi naftiisa bakhiirtinimadeeda bukhligeeda laga ilaaliyaa fa ulaa'ika dadkaasi hum ayaga almuflixuuna dadka liibaanay oo guulaystay waa iyaga lanna ansaatu wax shuxi ahoo bukli ah qalbigooda kuma jirin bal waxaa ku jiray sacata sadri ay walaalahood u qabaan qalbigooda waa sacnimo ayaa ugu jirtay iyo jacayl marka sidaa kay falaax ku heleen ayagana allah ka dhigay dad muflixiina weya ansaartii markuu rabbi ka warramay ayaa dadkii saxaabadii muhaajiriini ansaar marka laga soo warramo la soo ammaanay baa dadka ka dambeeyo laga warramaya baa dadkii wanaagga ku raacay weeyaan uma dakara allah wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala uma dakara tacaala allah wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala xaala almu'miniina mu'miniinta arrinkoodii xaalkoodii min bacdihim muhaajiriinta iyo ansaarta gadaashooda ahaa dadkii ka dambeeyey kuwaasoo min aladiina kuwii ka mid ah ittabacuu raacay saxaabata rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam saxaabada nebiga raacay maxay ku raaceen biixsaanin wanaag ku raacay dadkaas ayuu allah subxaana wa tacaala ka warramay waa dadkii wanaagga ku raacay wey fa qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna biاliiman wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim wاladiina kuwii jaa-uu yimid min bacdihim muhaajiriinta iyo ansaarta gadaashooda yimid dadkii ka dambeeyey ayaa loo jeedaa yaquuluuna waxay odhanayaan oo aanan muhaajiriintiina ahayn ansaartana ahayn wey saxaabada nebiga aan ka mid ahayn dadka ka dambeeye wey aan asxaabtii ahay yaquuluuna dadkaa wanaagga ku raacay waxay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow ikfir lanaa annaga dunuubteenna noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheennana dunuubtooda ku dhaaf alladiina walaalihii sabaquunaa nooga hormaray biliimaani iimaanka nooga hormaray dadkii iimaanka nooga hormaray waa asxaabtii nabiga wey dadkaasna iyo dunuubtooda dhaaf waa walaalaheena waa inay u duceeyaan walaa tajcal allahayow ha yeelin fii quluubinaa laabaheenna dhexdooda ha yeelin laabaheenna dhexdeeda ilaahayow ha yeelin hillan ay xiqdan wa xasadan xasadnimo ha yeelin liladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey mu'miniintii allah rumaysay qalbigeena ilaahayow xasadnimo iyo xiqdi iyo cadaawad ha u yeelin maxaa yeelay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenu innaka adiga ra-uufun alla turid badan baa tahay raxiimu naxariisasho badan marka adoo noo naxariisanayo noo turayo rabbiyo qalbigeena dadka muminiinta ah hilli iyo xifd iyo xasadnimo qulubteenna ha u gelini bay yihahda marka saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaana la faray dadkii ka dambeeye oo idil inay u duceeyaan in sidaas loogu duceeyo rabbi noogu sheegay inaan ugu ducayno ilaahu qulubtooda dhaf inaan rabbana fir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan u dhaaf ilaahayo dunuubtoodii maxaa yeelay dadka diinkan uu kusoo istaagay waa ayaga saxaabada nebiga haddaa aragto qof duraayo ama wax ka sheegayo ama tacninaayo haddaa aragtaani saxaabada uma jeeda diinka u jeeda diinkaas wuxuu kusoo istaageen dadkaas ku istaagay saxaabadaas muhaajiriin ansaar ka kooban ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku muujiyey dhiiggooda u daadiyey u ayaga marka waa nin rabo asalkii diinta inuu axad naqdiyo oo inuu duran rabo weeyaan walidaalika yani caaisha radi allahu canha waxay dhihi jirta sida alimaam albagawi oo fi macalim tansiilkiisa uu soo saaro kadalika riwaayadkan imaamu muslimna uu maaragtay macnaheedu kale uu soo saarayo caaisha radi allahu canha baa markay kuwii yacni saxaabada wax ka sheegi jiray markay soo gaartay ayay ka sheeg ka hadli jirtay khawaarijtii waxa lamidka ah iyo kuwa raafidada la yidhaahdo waxay oran jirtay caaisha umirtum bilistikfaari liasxaabi muxamedin sala allahu calayh waali wasalam fasabaytumuuhum samictu nabiyakum sala allahu calayh waali wasalam yaquul laa tadhabu hadihi alumma xataa yalcana aakhiruha awalaha yacni waxay dhihi jirtay caaisha radi allahu canha maxaa laydin faray inaa istikfaar saxaabada u weydiisaan asxaabta loo maxamed ardaydiisii inaad dambidhaaf ku weydiisaan baa laydin faray waa aayaddaas ooma jeeda rabbana fir lana walikhwaanina aladiina sabaquna biliimaan istikfaara laydin inaad ku dalabtaan baa laydin weydiiyey laydinka dalbay markaasaa fasabaytumuuh waad caydeen saxaabadii baad wax ka sheegtay waxaan maqlanay tiri nebigiina oo odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadalkiibaa dhabooba bay leedahay laa tadhabu haadihi umma ummadani ma tegayso xataa ooma dhammaanayso ummatu maxamed ma dhammaanayso xataa yalcana aakhiruha awalaha kuwooda dambe ilaa ay awalkoodii lacnadaan oo saxaabada ay lacnadaan marka way dhacday asxaabta nebiga qolada raafidada la yidhaahdo ee shiicada ah alimaamiya alithna cashariya la yidhaahdo waan arki doonnaa culammada oo hadalkooda oo noo soo guurin doona sheikhana waa arki doonnaa qoladaas iyo khawaarijta labadaba way caayeen qolana diin ahaan ay u caayaan qolana siyaasad ahaan iyo wax lamida bay u caayaan asxaabaday labadaba wada caayi jireen walidaalika a'immadu in badan oo ka mid ihi qolada qolooyinkaasoo kale way lacnadaan ahluxadiidkaoo kale qolada saxaabada caydo waa la lacnadaa lacnad bay ku tuuri doona sidaan arki doona insha allahu tacala wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana simahum fii wujuuhihim min ahari sujuud dalika mahalum fi اtawraa wamahalum fi اlinjiili kazarcin akhraja shab'ah faaazalahu faاstaqlada faاstawa cala suuqih yucjib الzuraaca liyaqiida bihim اlkufaar wacad allah aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati minhum makfirata waajran cadiima aayaddaa fii suurati اlfatxi ku jirto ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala yacni wuxuu ku ammaanayaa nabiyullaahi muxamed iyo asxaabtiisa ayuu ku ammaanaya muxamedun nabiyullaahi moxamed rasuulullah alla rasuulkiisa uu soo dirsadayo khalqigu usoo diray weeye lihidaayati lkhalqi usoo diray khalqigii la haruuriye usoo diray waladiina kuwii macahu nabiyullaahi moxamed la jiray oo maciise ahaa waa asxaabtii waa muhaajiriin iyo ansaar wey almuhaajiruuna waalansaar baa loo jeeda qoladaasi sifaadkooda markuu tirinayo wuxuu leeyahay ashidaau kuwa aad adag weeye oo daran calal kufaari gaaladay ku aad adag yihiin ruxamaau kuwa isku naxariista weeye baynahum dhexdooda ayaga markay dhexdooda joogto waa ruxamaau baynahum dhexdooda isku naxariistaan yani khafduljanax bay isku sameeyaan markay kufaarta iyo mushrikiinta la joogaanna waa ku aad adag yihiin wey sifaadkaasay leeyihin ee ma ahan kuwa gaalada lagu dabacsan muslimkana ku aad adag ma aha yani simadaas sima xun wey simada khawaarijta nabiylahi maxamed uu ku sheegay yani wuxuu yidhi yaqtuluuna ahla aliimaan wayadacuuna ahla alunhaa dadka ahlu iimaanka oo muslimiinta ah ayay maaragtay dilaan oy laayaan waxayna ka tagaan ahlul awfaankana waa ka tagaan gaal markuu arkana waa ka cararay sababtu waxa weeye walaba ka dhaxeeyo ayaga iyo gaaladaasi weeyaan marka sifaadka ma ay laheen waa ashiddaau cala ruxamaau baynahum iyaga dhexdooda isku isku naxariisto weeyaan taraakum waad arki yani ayuha lmukhaatab qofka lala hadlayo rukacan saxaabadii nebi moxamed dadkii la jira calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadiiya rukacan ay xaala kownihim raakiciin ayagoo kuwa rukuucsan sujadan xaala kownihim saajidiin ayagoo kuwa sujuudsan ah ayaad arki yacni cibaadaay ku jiraan rukuucii sujuud bay ku jiraan allay caabudaan weeye maxay rukuucda sujuuda sujuudda ay ula imaanayaan yabtaguuna ayagoo doonaya oo dalbayaan fadlan fadli iyo maaragtay dheeraadsiin min allahi alla xaggiisa ay ka darajo iyo ajri ay ka raadinayaan wa ridwaanan raadi ahaanshana alla xaggiisa ay ka doonayaan siimaahum dadka marka calaamad gooniyay leeyihi siimaahum calaamadooda lagu garanayaa fii wujuuhihim wejiyadooda ku sugan tahay min ahari sujuudi sujuuda raadkeeda ayaana wejigoodii laga arkaya marka aharu sujuud marka la leeyahay culammadu waxay ku fasiraan waa alkhushuucu watawaaduc baa la yidhaha aharu sujuud qofka saaxibucibaadada ah oo maaragtay aada u cibaadaysto wejigiisa ifaya nuuraya weeyaan saasaa loo jeeda tawaaducii khushuuca ka muuqanaya weeye sidaasay ku fasiraan walidaalika bacdu salaf waxay dhihi jireen man kafurat salaatuhu bileyli xasuna wajhu binahaar qofka habeenkii habeen markay dadku hurdayaan salaadiisu ay badato intu soo kaco cibaadaystaahi ya maalintii wejigiisu ifa waa nuurayaabailah saasoo kale wa wanaagsanaada weya marka waxaa loo jeedo yacni siimaahum fii wujuuhi min ahari sujuudi waa nuurka iyo taacada iyo khushuuca iyo tawaaduca iyo iimaankiia ka muuqanaya ee ma ahan markii wejiga dhulka inta lagu xago meeshaa muruxdo oo kale meeshaana muruxaysa dadkii qaar soomaarka sujuuda markuu lagu xogo calaamadaas looma jeedintaa marka wejigaada iska murcini hajeexjeexina maaragta dirinteea ku murcini taasi maaha fii wujuuhi min afar sudad ba u qaatay marka macnuhu taa keliya ma aha arrintaas weye ee waa nuurka iyo khushuucaasa loo jeedaa dalika maaluhum fi tawraati daalika ishaarada waxaa loo celinaya inay dad raakiciin oo saajidiin yihiin ayagoo ilaahay fadligiisa iyo rudihiisa dalbayo iyo in calaamadoodu wejigooda ay ka muuqanaysaan arrintaasi daalika kaa la soo sheegay maaluhum xaalkoodu wey tusaalahoodii wey fi tawraati tawraat dhexdeeda ay ku lahaayeen tawraat markii ummatu maxamed laga warramayay maalkaasay lahaayeen tusaalahaas ayaa dhexdooda ku sugnaa kitaabka tawraada wa maaluhum xaalkooda filinjiili kitaabkii injiil ahaa oo nabiyllaahi ciisa la siiyey dhexdii tusaalaha ay muminiintu ku lahaayeenna ka zarcin wey abuur oo kale buu dhabiyey zarcigaasoo akhraja saaray soo bixiyey shadahu mataantiisii laanta ku mataansanay soo baxshay oo kolkaa fa aasara shadcigii laantii mataantii ay xoojisay hu yacni maaragtay zarcigii ay xoojisay oy adkaysay fastaqlada markaa uu qaro weynaaday yacni maaragtay abuurkii sarcigii uu qaro weynaaday oo adkaaday fastawa u ekaaday calaa suuqihi jirdiisana u ka ekaaday oo lamid yahay yani maalkaasi waxa weeye ay ku leeyihiin kitaabkii injiilna ay ku lahaay markaasa markuu ku ekaaday yucjibu sarcigaas uu cajab geliyo la yaab geliyo azuraaca kuwii beerlayda ahaa ay wax beeranayay ay la yaabaan geedkaa sida uu u baxa ay la yaabayihin waxay leeyihin maalkaasi yani waxaa loo jeedaa wax weeye oo injiil ilaahay uu ku tilmaamay nabi maxamed asxaabtiisa abuur oo kale baa laga dhigay zarci soo baxay geed soo baxay zarcigu waa nabiy llaahi moxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh mataantiibaa laan baa ka baxday geedku markuu laan u leeyahay laantiina marka ay xoojisay fuma jiridii uu ku istaagay geedka jirid weyn ou yeeshay laamu weyn isagoo le dhinacyada uu xoogaystay saasoo kale baa laga dhigay marka sharcigana waa alansaar walmuhaajiruun oo ilaahay ku xoojiyey subxaana wa tacaala weyaan allah ku xoojiyey nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida allah uu leeyahay fii suurati alanfaal wain yuriiduu an yakhdacuuka faina xasbaka allahu huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin allah baa kugu xoojiya nasrigiisa mu'miniintiina kugu xoojiya baa la yidhi allah subxana wa tacala muxuu ilaahay wa watacaala sidaa uga dhigay sarcigaasa ugu xoojiyey ilaa ay beeralaydu la yaabta geedkan sida u baxay jirintiisa xooggeeda ay la yaabaan muxuu sidaa u yeelay oo nabiyullaahi maxamed ugu xoojiyay saxaabadiisa liyaqiida inuu carageliyo allah subxaanahu wa tacaala uu ka caraysiiyo bihim yacni liyaqiida inuu carageliyo bihim ay bisababihim nabi maxamed iyo asxaabtiisa alkufaara gaalada inuu ku carogeliyo oo ay ka caroodaan awoodda ilaahay uu siiyey iyo sida nabiylahi maxamed ugu xoojiyey kufaartii iyo gaaladii ay ka caroodaan wacad allaahu allah wuu ballan qaaday alladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey oo iimaanka la yimid allahi rasuulkiisa rumeeyey wa camiluu sameeyey oo camal falay alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha wanwanaagsanna sameeyey oo minhum mu'miniintii ansaar iyo muhaajiriin ahaa ah wuxuu alla u ballan qaaday makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajri oo cadiiman weyn ayuu allah u ballan qaaday dadkaas allah wuxuu u ballan qaaday adduunka intay joogaan inay makfiro helaan oo markay adduunka ka baxayn iyagoo daahir oo dembi lahayn ay ka tagaan aakhara markay tagaanna ajriga cadiimka ah jannadiisii baa loo jeedaa allah subxaana wa tacaala wey aayaddaas marka imaamu maalik raxmatullah calayhi aayaddaa wuxuu ka istinqaadayaa sida sheikha uu noogu keenayo wuxuu leeyahay sheikhu raximah llah qaala imaamu malik raximah ullah imaam malik ibnu anas imaamu daar ilhijra ayaa wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ha u eh man asbaxa min annaasi qofkii dadka ka mid ahoo ahaado uu ahaado fii qalbihi qalbigiisu kaydun carab ay ahaato calaa axadin qof oo min min asxaabi rasuuli illahi sal alla alay wasalam nebiga asxaabtiisa ka mid ah, axad ka ah qofka qalbigiisa ay u ahaato carab axad saxaabada ka ah u caroodaay faqad asaabathu aayatu aayaddaas way asiibtay yacni waa qabsanaysaa maxaa yeelay waxa saxaabadaba loo soo saaray maxay ahayd liyaqiida bihim alkufaar gaalada in lagu carogeliyo cidda marka u caroota saxaabada yay ahaayeen gaalada u caroonaysay marka qofkii saxaabada in yaroo caro ah qalbigiisa u geliyo qeybkii caro u geliyaay ayaddaa way ku rumoobaysaa wey alxaafid ibnu kaiir raxmat ullaahi calayhi markuu aayaddan fii suurati muxamed oo tafsiirkiisa tafsiir alqur'aan alcaiim oo ku fasirayo wuxuu leeyahay wa min alaaya intazaca fii riwaayati intazaca fii riwaayati canhu yani alimaamu maalik buu u jeedaa wuxuu leeyahay imaamu maalik wuxuu yani intazaca fii riwaayatin min hadihi alaaya fii riwaayati canhu bitakfiiri rawaafid yani wuxuu kasoo kala soo dhex baxay aayaddan suuratu suuratulfatxi ku jirtaay imaam maalik wuxuu kala soo dhex baxay bitakfiiri rawaafidi raafidada qolada la yidhaahdaa gaalnimadooda inay gaalo yihiin ayuu kala soo dhexbaxay aladiina yubqiduuna saxaabata kuwaas asxaabta nebigu u caroodo kuwaas weeyaan qaala markaasuu imaam maalik wuxuu yidhi liannahum yaqiduunahum yacni waa caro way u caroonayaan waman qaada saxaabata saxaabada asxaabta nebiga qofka u caroodana fahuwa kaafirun lihadihi alaaya qof alla qofkii saxaabada u caroodo waa kaafir ayadaanana kutusaysa buu leeyay markaasuu ibnu kaiir wuxuu yidhi wawaafaqahu aa'ifatu min alculamaa'i calaa dalika arrintaasna maal keligii kuma ahayne in badan oo culammada ka midana way ku waafaqeen raafidada kuwa la yidhaahdo waa shiicada yacni alimaamiya ithna cashriya hadda la yidhaahdo raafidada kuwaas ayaa loo jeedaa culamo fara badan baa takfiirkooda ku waafaqday imaam maalik raxmatullaahi calayh culamo badan baa ku waafaqday marka saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhim qofka u caroodo oo kayd iyo caro maaragtay qalbiga u geliyaa waa ku kufrinaya w waa gaalnimo w waa gaalnimo marka kuwan hadda shiicada la yaqaano ama bakistaan ka jirto ama eeraan ka jiro ama kuwa hadda yaman ka dagaalamaya xootiyiinta la yidhaahdo waa raafida wey rawaafid marka kuwaas waa kuwa saxaabada nebiga caayo abubakar iyo cumar iyo cumaan bay caayaan oy gaalaysiiyaan caaishay caayaan aswaajtii nebiga bay caayaan wax lamada maarata dadkaasi ayaa loo jeedaa marka saxaabada nebiga qofku wax ka sheegaayo waa ku gaaloobayaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi asagoo saxaabadii ka warramay waaladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu fii sabiili illah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين ddkii آamanوu alla rumeeyey oo aliimaanu bالlahi وarasuulihi la yihi وhaajaruu hijrooday oo ilaahay dartiis fii sabiili الlahi u hijrooday وajaahaduu dagaalamay oo jihaaday fii sabiili الlahi alla jidkiisa litakuuna kalimaة الlahi اlculya kelimada alla inay kor noqoto u dagaalamay iyo والadiina kuwii kuwaas waa marka waa muhaajiriintii wey waladiina kuwii aawow dumay oo soo dhaweeyey wey dadka muhaajiriinta ah kuwii soo dhaweeyey wa nasaruu u gargaaray oo ayaga maaragtay gargaar la sameeyey jihaadkii la galay oo wixii khayr khayrkoo dhan kala qayb qaatay ulaaika kuwaas labadaas waa ansaar muhaajiriin iyo ansaar weeye hum ayaga almu'minuuna mu'miniinta xaqan xaqnimo muminiinta dhabta u ah ayagu hum ayaga ah muminuuna ah xaqan dhabnimo ayay muminiin u yihiin yacni ayagaa muminiinta dhabta ahee sugan allah ka markhaati kaca ah. muminiin xaqa inay yihiin buu rabbi noo sheegay lahum waxay leeyihiin makfiratu dembi dhaafay leeyihiin adduunka markay ka tegayaan ayagoo daahiro dunuubtooda loo dhaafay bay ka tagaan warisqun kariimun risqi wanaagsanna way leeyihiin oo jannada iyo aakharay ku leeyihiin ilahay buu siinaya subxaana wa tacala waa jannadiisii weeye wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye fi saxaabati fii shani saxaaba saxaabada arrinkooda wuxuu ku yidhi mubayinan asagoo caddaynayo fadiilata man dad fadligood anfaqa wax bixiyey oo jidka alla wax ku bixiyey min qabli lfatxi xudaybiye ka hor bixiyey ayaa sucul xudaybiya la yidhahday wahuwa shiikaabu noo sheegay fatigaas waxaa loo jeedaa sulxu xudaybiya xudaybiye heshiiskeedii mushrikiinta intuusan la heshiin ka hor dadka jidka ilahay wax ku bixiyey lanna oo jihaaday weeyaan lanna waxaad ogtihiin xudaybiya intaysan dhicin aswatu badrinaa dhacday aswatu uxudaa dhacday aswat laxsaabaa dhacday aswaad fara badan ayaa intaas ku horreeyey marka dadka xoolahooda jidka alla ku bixiyey jidka allana ku dagaalamay intaana sulxulxudaybiya aynan dhicin fadiiladoodii isagoo ka hadlay weliba waqaatala haddana dagaalamay oo jidka alle markay waxbixiyeen isku jihaaday fadiiladoodii iyo dheeraadkoodii ay ka dheeraad yihiin calaa man ay dad ay ka fadli badan yihiin anfaqa waxbixiyey min bacdu sulxu xudaybiya kadib wax dhiibay waqaatala dagaalamay min bacdu sulxulxudaybiya kabacdina jihaad galay ayagoo ka fadli badan fadligaas cadaynteedu cadaynayay ayuu allah muxuu yidhi baa soo socoto wey qaaladaas ku tacaluqyada wa kulla mid kasta oo min almunfiqiina labadaa kuwa wax bixiyey xudaybiye ka hor jidka ilaahay xoolaha dadka ku bixiyey iyo xudaybiye kadib dadkii xoolaha bixiyey oo dagaalamay qabla alfatxi wa bacdahu yacni min almunfiqiina kuwii wax dhiibayo qabla alfatxi fatxiga ka hor iyo wa bacdahu gadaashiiba wax dhiibay mid kastoo ka mida ah labadoodaasi wacad allahu aljanna labadoodaba waa ahlujanna ayagoo ilaahay ugu ballanqaaday wacad allah alla ugu ballanqaaday aljannata ugu ballanqaaday haddana isku darajo ma ah qolada sulcudeedii ka horreysay jidka allana wax ku bixisoo ku jihaaday yaa ka fadli badan qoladii sulx xudeybiya kadib wax la kuna jihaado asxaabtii ka mid ah asxaabta lafteeda kala darajo sare waana kala fadli badnaayeen taas markuu allah isagoo caddaynayo oo qaala tacaala alla wuxuu yidhi halkaas imaanaysa mubayinanta hadalkaasi wa qaala tacaala fi saxaabati mubayinan fadiilata man qaala tacaala allah wuxuu yidhi weeyaan laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaaئika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacd allah اlxusnaa wallahu bima tacmaluuna khabiir ayaddaa fi suurat alxadiid ku jirta ayuu sheeku noo sheegay laa yastawi ma sinna kuwa eg maaha minkum idinka xaal idin ka mid yihiin saxaabadii man dad ma sidna anfaqa wax bixiyey min qabli lfatxi sulxu xudaybiya ka hor wax dhiibay wa qaatala dagaalamay min qabli lfatxi dagaalamay sulxuxudaybiya ka hor dagaalamay lamid ma aha qolada ka dambaysa lamid ma aha weeyaan miman anfaquu min bacdi lfatxi wa qaatala min bacdi xudaybiya ka hor wax dhiibay oo wax bixiyey ama dagaalamay ba acdamu weyni badan darajatan xagga darajada oo alla agtiisa ku fadli badan yay ka fadli badan yihiin oo ka darajo sarreeyaan min aladiina dadkii anfaquu wax dhiibay xoolahoodii bixiyey min bacdu yani fasulxu xudaybiya kadib qoladii wax dhiibtay wa qaataluu weliba haddana dagaalamay jihaadka galay kuwaasay ka fadli badan yihiin ayagoo saxaabada isla ahbay kala darajo sarreeyeen laakiin haddana wa kullan mid kasta oo labadoodaas ka mid ah min almunfiqiina kuwii hore wax u baxshay kuwii gadaal wax u baxshay sulxu xudaybiya kadib bixiyey kuwii sulxu xudaybiya ka hor dagaalamay kuwii sulxu xudaybiya kadib dagaalamay jihaadka galay mid kastoo ka mid ihi wacd allah alla wuxuu u ballan qaaday alxusnaa xaaladii wanaagsanayd oo jannadii loo jeedo tii wanaagsanayd oo jannadii ah ayuu rabbi u ballan qaadayay wallaahu alle khabiirun allihii kun og wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan camalkiina allah waa og yahay wey marka saxaabadii nafteedii ayaanan xagga fadliga ku sinayn yacni qoladii dhibkaa badan soo martay iyo qolada markii ilaahay sulxi siiyo quraysh la heshiiyey kabacdi soo islaamtay oo haddana jihaad gashay ayagoo kulli ay wada ahlu janno yihiin haddana jannadoo ku kala darajo sarreeyaan wafii saxiixayni bukhaari iyo muslim waxaa ku sugnaa labadoodii kitaab saxiixulbukhaari iyo saxiixu muslim dhexdooda waxaa ku sugnaa can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu abu saciid alkhudrina laga wariyey qaala wuxuu yidhi abu saciid alkhudri qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alleh ayaa wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa tasubuu asxaabi laa tasubuu hacaayina asxaabii asxaabteedii yaa wax laga wa fii lafdin limuslimin riwaaye imaam muslim uu la goonida ahaa waxa weeye laa tasubuu axadan qofna ha caayina qofna ha caayina oo min asxaabii aniga asxaabteedii ka mida ah. axad asxaabteedii ka mida ah, dad yahu waxa ka sheeginina yaa la caayin waxba laga sheegi maxaa yeelay falow anna axadan mid oo idinka idinka midi ah, haddii uu anfaqa wax dhiibo oo wax bixiyo uu dhiibo uu sadaqaysto midla uxudin buurta uxud la yidhaahdo oo kale oo dahaban dahab ah hadduu idinka mid idinka midi i sadaqaysto maa balaqa ma gaarayo xagga darajada iyo fadliga mudda axadihim saxaabadii nabiyulaahi maxamed asxaabtiisa madaalkooda mid mid ayaga ka mida madaalka uu leeyahay yacni oo kale ma gaari karo wey walaa nasiifahu madaalkaas oo laba loo dhigay nuskiina ma gaari karo yani xagga ajriga iyo sadaqada ma gaari karo wuxuu yidhi wal noo fasiro walmuddu mudka waxaa la yidhaahdaa waa rubcu saaci anaga saac waxaa la yidhahda waa suuska baalka la yidhaahda suuskaasaa wuxuu ka kooban yahay afar madaaluu ka kooban yahay afar afar koombo oo madaal la yidhaahdo ayuu ka kooban yahay marka madaalkaas nuskiisa xataa suuskii afar loo qaybiyey hal meel ka mid a ah baa mud la yidhaahdaa mudkaas nuskiisa xataa oo maalintaa u sadaqaystay haddaa uxud oo dahaba adiga sadaqaysato gaari maysid ajriga oo gaaray iyo meesha ilahay agtiisuu ka gaaran saasuu ujeeda walmuddu mudka waxaa la yidhahdaa madaalku waa rubcu saaci suuska oo afar loo qaybiye meel ka mid ah weeyaan walnasiifu nasiifkana waxaa loo jeedaa nisfu lmuddi mudka naftiisa madaalkii nuskiisa baa loo jeedaa wey wlmacna xadiidku macnihiisu waxa weeye maa balaqa ma gaarayo haada alqadra qadarkaas yarka alyasiira ee yaroo mudka nuskiisao saxaabigu baxsaday ma gaarayo min fadlihim xagga fadligoodana kuma gaari karo walaa nasiifahu mudkaa nuskiisana maba gaari karo wey mudka madaalka nuskiisana maba gaari karo wey marka saxaabadayda ha caayina maxaa yeelay maalintaas oo cusriga iyo dhibaatada ay jirtay nuskaa timirta ahoo u sadaqaystay ama masagada ama gelayda u sadaqaystay mudkaa nuskiisa ou sadaqaystay adiga oo maanta xoolo badan ilaahay ku siiyey oo yacni maaragtay intaasoo amwaala sadaqaystaahi fadliga ou helay xataa nuska kama gaari kartid wey intaasoo kale kama gaari kartid marka saxaabada nebiga nabigeena wuu naga reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wax ka wax ka sheegooda in la caayo waa waana laka reebay nahyigaasa kusoo aroor waana xadiis saxiixa wey wa fi saxiixayni saxiix lbukhaari i saxiix muslim waxaa ku sugnaa aydan sidoo kale can cimraan ibni xuseyn radi allahu canhu cimraan ibni xuseyn saxaabigaas allah ka raadi noqdee ou nabiguna ka wariyey ana nabiya sala allahu calayh wasalama qaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi khayru nnaasi dadka kolu khayr ka badan wanaaga badan khayr ka badani qarnii aniga zamankayga dadka nool buy waa zamankaygaanu isaga waktiguu joogo oo saxaabadiisa la nool yahay waqtiguu nebigu joogay dadka dadka ugu khayrka badan baa noolaa uma waxaa ku xiga aladiina yaluunahum dadkii ku xigo uma markaa kabacdina aladiina kuwiibaa khayr khayriyada kusoo xiga yaluunahum qarnigii nebiga dadkii joogay kuwa ku xigsaday ayaa maaragtay xagga khayriyada ku xiga wey uma waxaa kusii xigo aladiina yaruuna kuwa ayaa kusii xigay markaa kabacdigu yacni nebigeena waktigiisii saxaabada waktigoodii taabiciinta waktigoodii atbaacu taabiciin saasaa loo jeedaa wey qaala cimraana cimraan ibn xuseen wuxuu yidhi laa adri anigu ma ogi adakara nebigu ma wuxuu sheegay bacda qarnihi markuu yidhi khayru naasi qarni aniga zamankeyga dadkii noolaa ayaa u khayr badan markuu yidhi gadaasheeda qarnayni laba miyuu sheegay aw alaaatu bisadexoo sheegay waa iga maqantoodii laakiin sidaasuu yihi nabiga calayh isalaatu wasalaam inuu yidhi uma aladiina yaluunu uma aladiina yaluunahum oo laba jeer uu yidhi ama inuu yidhi uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yalunahum uu saddex kala sheegay anugu ma garanayo uma markaa kabacdi xadiidkuu sii wataaye wuxuu yidhi ina bacdahum nabiga odhanaya hadalkii cimraan intaanu ku ekaa xadiidka umada nabiga hadalkiisii wey marka uma aladiina yaluunuun uma aladiina yaluunuun markii la yiri uma intaa ka bacdina dadka ka dambeeya waa kuwa ina bacdahum gadaashood waxaa ahaanay qowman dadba ahaanay yashhaduuna markhaati kacaya walaa yustashhaduuna ayagoo la markhaati gelin ayagoo markhaati loo laga dalbanin ba iska markhaati kaca wayakuunuuna khiyaanayo oo xoolihii yani ammaanadii loo dhiibta khiyaanayo walaa yu'taminuuna aanan la aaminaynin mar dambe wayanduruuna nadrayo oo wax ballan qaadayo nadar gelayo walaa yuufuuna aanan oofinaynin wayadharu fiihim dhexdoodana uu ka muuqanayo asimanu cayinka uu ka muuqanayo yani dad cayilan weeyaan buu leeyahay xadiidkaas bukhaari muslim yahay macnaheeda marka waxa weeye qowman walaa yustashhaduun macnaheedu waxaa loo jeedaa waxay ku dhiiranayaan markhaati kaca ayagoo aana laga daldalinoo markhaati kaca la oranin ayay iska markhaati kacaan baa loo jeedaa yakhrunuunada marka uu allah yacni rasuulku leeyahayna waxaa ku fara badan khiyaanada ayaa dhexdooda ku fara badan ammaanadana way ku yartahay tahay dadkaas dadkaasa imaan doona dad acmaal xunxun la imaanaya weya dadkii wanaagsanaa markii laga soo sheegay laga soo sheekeeyey baa dadkaa xunxunkaana lagu daba xijiye wada marka yani sifadaasay leeyihiin yani eh, nadar hadday galaanna ma oofiyaan nadarkoodii ballanta ay galaan kama baxaan yani ma oofiyaan siday ta uma gudaane waxa weeye yani nadarkoodii bay khilaafaanoo lama yimaadaan wey wayanharu fiihi muslima macnaheeda waxaa loo jeedaa bay leeyihiin daliil waxay u tahay dad adduunye jecel shahawaadka adduunka aada u jecel ilaa ay marka inta adduunka ka dhargaan ee cayinkaa ka muuqdo wax kalaba aysan aysan daraynaynin ayaa ka muuqanaysa marka xadiidka macnihiisu waxaa waaye dadkaasi xagga dayaanadaa ku yar waxaa ku yar xagga amaanadaa ku yar xagga alla kacabsigaa ku yar maxaa yeelay sababta keento yacni makhaafada ilaahay alla oo laga baqaayo sababka keeni lahaayoo dhan iyo agtooda ku yaraaday weeyaan markaasaa waxaa ku farabatay jacaylkii adduunka ayaa ku farabatay markaase waxay dhex dabaasheen macaasidii mukhaalafaadkiiba iska dhexgaleen wey macnahaasun baa loo jeedaa marka dadkaas baa ka dambayn doono maxalshaahidkeenu waxa weeye saxaabada waqtigoodii inay quruunta kuwa ugu fadliga badan ay yihiin ayaa la tilmaama alquruun athalaaa baa la yidhaahdaa quruun almufadala qarniga dadka ahlu ay wada joogeen weeye wa fiihima waxaa ku sugan fii saxiixi bukhaari wa saxiixi muslim dhexdooda waxaa ku sugnaa can anasin radi allahu canhu anas ibn malik radi allahu canhuna laga wariyey ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi aayat liimaani iimaanka calaamadiisu waxa weeye xub lansaar ansaarti nebiga oo la jeclaado wa aayatu nifaaqi munaafiqnimada calaamadeeduna bugd lansaari ansaarta oo la naco oo loo caroodo yani bukdi loo sameeyo la naco loo caroodaa ayaa calaamadeeda ah weya haddiiba saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ansaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam wax yar oo calaa qalbigaada ay u gashaahi inaad munaafiq tahay ogo munaafiq baad noqoni jacayl markuu kuugu jirana calaamatuliimaan baa haysataa markaad jeceshahay mumin baa tahay ogow waa taa weya wa fiihimaa saxiixu bukhaari saxiixu muslim dhexdooda waxaa ku sugan can ilbara ibni caasim radi allahu canhu bara ibni caasimna laga wariyey ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam qaala nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi fi lansaari fii shani alansaar ansaarta nabiga isagoo ka warramaya xaggooda wuxuu ku yidhi laa yuxibuhum ma jeclaado ansaarta nabiga ilaa mu'minin qof mu'mina mooye cid kale ma jeclaado yacni dadka jecel ansaartu waa dadka mu'miniinta walaa yubriduhum umana caroodo ilaa munaafiqun munaafiq mooye cid kale uma caroodo waman axabahum qofkii jeclaado ansaarta nebiga jeclaado axabahu llah allahba qofkaasi jeclaana waman abqadahum cidda u caroota ansaarta nebiga u carootana abqadahu llah allah u caroonaya subxaanau wa tacaala weeye carada ilaahay buu la kulmaa qofkii u caroodo saxaabada nebiga ridwaan ullahi calayh oo iyada kitaabka saxiix muslimka dhexdiisa ku sugnaa can abi hurayrata radi allahu canhu wa min xadiidi abi saciidin radi allahu canhu labadaas saxaabi bay laga wariyey xadiidka abu hurayra iyo abu saciid alkhudri way wariyeen ana nabiy sala allahu calay wasalam qaal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa yubkidu lansaara rajulun aamana billahi walyowm alaakhir laa yubkidu uma cadhoodo alansaara saxaabada ansaarta ahee nabigeenna iyo muhaajiriinta dadka u gargaaray ah rajulun qofna uma caroodo rajul marka la leeyahay way soo geli qofna uma caroodo wey qofkaasoo aamana billahi walyowmi alaakhir qof alle iyo yowmal aakhira rumaysan uma caroodo marka maxaan ka qaadanayna qofka saxaabada ansaarta u cadoodahi laa yuuminu billahi walaa bilyowmi alaakhir alle iyo yowmal alaakhira midna ma uu rumaysano weeyaan qof rumaysan ma aha qofka u caroodo wa fi saxiixayni xadiidka saxiixaynka dhexdiisa waxaa ku sugnaa min xadiidi caliy bni abi aalibin radia allahu canhu cali bni abi aalibna laga wariyey ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama qaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi fii qisati xaatib ibni abi baltaca saxaabiga xaatib ibni abi baltaca layidha qisadiisii shacnigeeda dhexdeeda uu ku yidhi inahu qad shahida badra wamaa yudriika lacala allaha iطalaca cala ahli badrin faqaala icmaluu maa shitum faqad kafartu lakum yani qisadaasi waxay ahayd xaatib ibn abi baltaca nabigeenna markuu maka inuu ku duulad rabay oo fatxi maka uu qabsado sanadkii sideedaad ayuu dadkii surtii nabiga helay buu ka mid ahaa markaasuu warqad qoray nin haweenay buu u dhiibay nabiyulaahi maxameda ilaahay subxaana wa tacaala u waxyoodoo tusay gabadhii baa saxaabada laga daba diray iyadoo maka u socoto warqadii baa laga soo qaaday marka sirti uu faafiyo darteed markii loo yeeray oo la yidhi maxaa kugu xambaaray oo usan inuu munaafiq ahayn u cadaystay baa cumar wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow idaabu yidhi fasax anaa dilaya ninkaan waa munaafiq oge markaasuu nabiga cumar ku radinaya salawaatu llahi wasalaamu calayh cumaraa uu leeyahay inahu qad shahida badra ninka aan dila aa leedahay beder buu xaadiray oo ka qayb qaatay xaadir ibn baltaca raggii badr qaswatu badrin ka qayb qaata wey wamaa yudriika cumarow maxaa ku ogeysiiyey lacala allaha waxaa alla waxaa la arkaa iطalaca inuu fiiriyey oo taalacday calaa ahli badrin raxmad il raxmadda uu ku eegay ou taalacday allah markuu fiiriyey ah, badr dadkii ka qayb gala ahlu badrin faqaala allah uu yidhi icmaluu camal falo sameeya waxaad rabtaan sameeya maa shitum waxaad doontaan sameeya faqad kafartu lakum waa idiin dhaafay dunuubtiinaan idiin dhaafay markaasaa cumar ka haray oo hadalka uu ka joogsaday wey marka macnaheedu waxaa weeye beder dadkii ka qeyd galay oo saxaabada iyo ansaar iyo muhaajiriin muhaajiriin iyo ansaar ilahay waa u dambi dhaafay waa dad loo dambi dhaafo wey annaga inaan makfiro u weydiinabaa nala ka rabaa wey hada wabilahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed